oo ka soo hadlay ninkii yidhaahda khadir takaaliifta waa laga dhaafay oo isagu waxyaabaha qaybka abuu ah yuu gaadhay oo garanaya oo arkayay qowlkiisaas wuxuu ahaanayaa buu yihi min shari aqwaal kaafiriina billaahi wa rasuulih yacni kuwii gaaloobay aqwaashoodii kuwii ilaahay ka gaaloobay yacni kuwa ugu shar badan ee rasuulkiisa ka gaaloobay ayuu ahaanayaa xataa yadkula fi alnawci athaani ilaa uu nooca labaad galo oo min macna alcabdi ah oo markaa cibaadadii saxa ahayd oo tawxiid ululuhiye ah ilaa uu soo galo cibaadadiis markaa qofkaa saxmi maayo ee qofkaa gaalkaabu aanaya wa huwa alcabdu marka wuxuu ka hadlayaa noocii labaad oo cibaadada alkhaas ah oo cibaadada rususha lala soo diray ee dadkao dhan laga doonayo ee lagu islaamayo taasuu ka hadlaya wa huwa alcabdu waa addoonkii oo bimacna alcaabid ah kii ilaahay caabudayey oo fa yakuuna markaa wuxuu ahaanayaa caabidan lilaahi alla subxaanahu wa tacaala mid caabudaya laa yacbudu ilaa iyaahu isaga mooyaane cid kale caabudi maayo fa yutiica amrahu amarkiisa ayuu ateecayaa wa amra rusulihi rusushiisa oo ilaahay soo diray amarkooda ayuu qaadanayaa wayuwaali wliyaa'ahu awliyadiisa dadka alle xigtadiisa ah ayuu jeclaanayaa oo xidhiidhinayaa awliyadaasoo almu'miniina kuwii mu'miniinta ay ah, almutaqiina kuwii alle ka cabsanaya ah wa yucaadi wuxuu colaadinayaa acdaa'ahu cadowgiisii buu colaadinayaa ee alkaafiriina gaalada ahaa iyo walfaasiqiina kuwii ilaahay subxaanahu wa tacaala daacadiisa ka baxay marka waxa weeyaan cibaadada alkhaasa ama alcubuudiya alkhaasa waa in qofkani ilaahay subxaana wa tacaala u caabudaa oo cid kale aanu caabudin oo hadday tahay acmaashii qalbiga ahayd alkhawfu waalkhashyatu walinaabatu waltawakulu iyo wixii daahirka ahaa oo salaadii iyo soomkii iyo xajkii waxaasoo dhan ilaahay ula qasto oo baabka alwalaa walbaraana uu muujiyo oo rasuulku tilmaamay awhaqu min aliimaan awsaqu cura aliimaani alxubu fi illaahi waalbuqdu fi illaah ilaahay dartii oo wax loo jeclaado iyo ilaahay dartii wax noo noco waa meelaha guntimaa ugu waaweyn ugu sarreeya iimaanka marka waxaa weeye waa qofka ilaahay dartii waxu jecel oo mu'miniinta iyo mutaqiinta kuwa ka allakayaabkaa dadkaasuu jecel yahay wuxuu necab yahay oo nacaybkaasi waa laba qaybood gaala waa nacayb kaamila weeye hadduu faasiq yahayna axadul fisqiga intaa faasiqu ku yahay buu nacayaa wixii uu ilaahay xaggiisa ku dhow yahayna cibaadada iyo rumaynta islaamnimadana uu ku soo dhoweynaya markaa taasu ka hadla wuxuuhi wahaadihi alcibaadatu cibaadadani mutacalliqatu waxay ku tacalluqaysaa biilaahiyatihi tacaala uluuhiyadiisa iyo cibaadadiisa ku tacalluqaysaa inuu ilaah kal uu yahay taas bay ku tacalluqaysaa tii hore inoo soo sheegay oo alcabd oo bimacna almucabad ah maxay ku tacalluqaysaa buli marka hore a ya ah, may maad karan a birububiyati hay alcabd oo bimacna almucabad ah oo kii addoonka laga dhigtay ah waxay ku tacalluqaysaa maxay rububiyaday ku tacalluqaysaa taasay ku tacalluqaysa marka wuxuu yidhi walihaada saa liajligeed kaana cunwaanu tawxiid tawxiidka astaantiisa iyo cinwaankiisu waxay ahayd oo cunwaan jamaca cunwaanaat iyo cinwaanaat iyo canaawiin iyo waa lagu jamciyaa marka la yihahdo cunwaanu lkitaab maxaa looga jeedaa waa ismuhu wa simatuhu waa magaciisa ama calaamadiisa marka astaanka tawxiidku uu leeyahay kaana walihaada saa laajriga buu yidhi kaana cunwaanu tawxiidi tawxiidka astaantiisu waxay ahayd laa ilaaha ila allah oo macnaheedu yahay laa macbuuda bixaqin ila allah cid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane bikhilaafi man ay mukhaalifiina xaq aynu khilaafayno manaxad baynu khilaafeynaa yuqiru qirayaa birubuubiyatihi rabbinimadiisu qiraya walaa yacbuduhu caabudi maayo oo maxaa ka mida ku ah mushrikiinta oo maxay idhahdeen ya aye ya maa nacbud kaas way caabudeen markaa ilahay halkan wuxuu ku fiiri man man yuqiru birubuubiyatihi walaa yacbuduhu aw yacbudu macahu ilaahan aakhar waa laba qaybood qaybtaa markaad u sheegtay marka waa kuwa gaala ah oo aan iyagu cibaadaba la imanayn laakiin rabbinima ilahay u kuliyey somaal ilahay caabudi maayaan kuwa dabcaabudo kale mujuustoo kale iyo dee ilahay u ictiraafsan yihin siba ilahay Eh, way ilaah way garanayaan sida u laakiin isaga caabudi maayaan eh, marka wuxuu waa laba qayboodoo man yuqiru birububiyatin waa ka duwannahay walaa yacbudu caabud maayo wa inu kibro mustakbir ah aw yacbudu macahu hee ilaahan aakhar wuxuu la ilaah kale isagana wuu caabudaya ilah kalena wuu ku darayaa waa mushrikiinta maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa marka ilahayna way caabudayaan kuwa kalena way la caabudayaan kuwaasoo dhan markaa way ka baxayaan khadka oo iyagu waa tawxiid uruubiya kuwa kiray u oo waa cubudiya caama cubudiya caamka waa waa addoonka un dee lagu shaqaysanayo ilaahay uu dee maamulayo soo hosgelayo mashiadiisa oo markii bani israa'iil laga hadlayay waktiga kibrayn iyagoo baytalmaqdis degan waxaa ilahi bacana alaykum daska bacana calaykum cibaada lana ulii ba'sin shadiid fajaasuu khilaala diyaar wa kaana wacda mafcuula marka addoommo aanu leenahay marka addoon dee ilaahay caabudiya maahayn waa addoommo aanu anagu markaa addoonsannadoo diray un addoommo aanu diray gaalo weeyaan haddii maarata waa waxaa layna akrinaya fajaasu khilaala diyaar soo maaragta marka falilaahu huwa aladii ya'lahu alqalbu bikamaali اlxubi waالtacdiim falilaahu ereyga alilaah huwa isagu aladii kii weeyaan yaa lahu laqalbu qalbiguu ku caabudaya weeye bikamaali alxubbi waaltacdiim xubbi dhammaystiran iyo weynayn iyo walijlaal weynayn weeye iyo walikraam maamuuse iyo walkhawfi cabsasho iyo walrajaa'i rajgelin iyo wanaxwi daalik waxaasoo dhan ba ilahay ku caabudaya oo qalbigu alla xaggiisu u jeedaa oo aliha yaalaahu ilaahatan wa uluuhiyatan waxaasoo dhan macnaa cibaadaay noqonaysa aliha rajulu bimacnaa cabada ninkaas caabuda sooma aragti marka qalbigii wuxuu ujeedaa bikamaal xub iyo wataciim iyo walijlaal iyo walikraam iyo alkhoof iyo rawaja waxaaso dhan bu ka caabudayay addoonka ilahi subxana wa tacaala markaas baa wuxuu yahay tawxiidka la doonayo ama cibaadada la doonayo ee cubuudiyada khaaska ah ee laga rabo addoonka muuminka laga doonayo wa hadihi alcibaadatu cibaadadan waa tee taasi alcibaadaat cubuudiya khaasa hiya iyado allaga kii weeyaan yuxibuha allahu alla u jecel yahay wayardaahu uu ka raali yahay wa biha cibaadadaas baa wasafa almustafayna kuwii la doortayna uu ku sifeeyey oo min cibaadihi addoomihiisa ka mid oo ah. muxuu yidhi wa inahum la min almustafayn alakhyaar mustafayn waa jamcu weey jamcu mustafa weeyaan ogaa cilaali maxaa ku jira waa jamcu mustafa marka waxaa weeyaan wuxuu ku sifeeyey dadka addoommaha wan wanaagsan ee alla caabudaya ayuu ku sifeeyey wa biha cibaadadaas baa bacaa rusulahu rusushiisa uu la soo diray wade xag korena kusoo marray maxaa daliilu ah walaqad bacana fii kulli umatin rasuulan an waama alcabdu bimacna almucabad cabdiga oo looga jeedo bimacna almucabad kii la addoonstay addoonka laga dhigtay sawaan waxaas man aqara bidaalika cubuudiyada aqriya oo ilaahay keligii la caabudo aqriya aw ankara wama diidiyaaba fa hada almacnaa macnaha isaga ah yashtariku fiihi waxaa wadaagsanaya almu'minu waalkaafiru baa wadaagsanaya ayaa sheegaya halkaasee wadaagsanaya mumin iyo kaafir loo wadaagsanaya la yidhi alcabdi oo bimacana almucabad looga jeedo aye safka hore wa ka cararteen si aan wax laga soo halin ay balista hadal adag kor uqad codkan hadda ya ha a waana karaya maxayna karayaan de rabitaan wujuudkiisa rabbinimadiisa inuu khaaliq yahay inuu maxay yahay inuu raasig yahay mashiiadiisu ina ku socoto ku fulayso subaan mu'minka iyo gaalku waa waa usnayn taas waa cubuudiya maxaa taalaya markaa cubuudiya caam asalkaaga waa timaadaan hadda kadib xaggaa nin oga akrisa maa inta fogaanaysaan su-aasha ka carraysa aye wa bilfarqi bayna haadayn الnawcayni yucrafu اlfarqu bayna alxaqaa'iq الdiiniya اdaakilati fi cibaadat illah wabilfarqi bayna haadayn nooc labada nooc farqiga udhaxeeya waa la badeeyey culimada caamka ee takhaaska ah yucrafu waxaa lagu garanayaa farqiga ah alfarqu farqiga udhaxeeya alxaqaa'iq addiiniya alxaqaa'iq addiiniya xaqaa'iqda diiniga ah ee adaakhirati soo gelaysa fii cibaadati illaahi ilaahay cibaadadiisa iyo wa diini diinsa soo gelaysa iyo wa amrihi sharciya soo gelaysa allatii taasoo yuxibuhaa uu jecelyahay alle wayardaa u ka raali yahay waali ahlaha ehelkeedana uu soo dhowaynayo oo xigtaysanayo wayukrimuhum uu ku maamuusayo bijannatihi iyo wa bayna alxaqaa'iq alkowniya farqiga udhexeeya xaqaaiqda kowniya allatii taasoo yashtariku fiiha ay wadaagsanayaan almu'minu waalkaafir mu'minkiiyo gaalka waalbaru waalfaajir allatii taasoo man iktafaa bihaa yani ku kaaftooma xaqiiqada kawniga ah walam yatabic aan raacin alxaqaa'iqa diiniya aan raacin kaana min atbaaci ibliis laciin wuu ahaanayaa mid raacay ibliiskii la nacdalay ee naxariis ee laga dhigayay waalkaafiriina birabbi alcaalamiin wii ka gaaloobay allah caalamka iskale subaa marka cubuudiyada caamka ee khaaska waxaa lagu kala garanayaa waa farqiga udhaxeeya xaqaaqda diiniga maxay tahay xaqaaqa diiniya dee waa sharciyada o dhan saadii soomkii xajkii wixi la iska raba o dhan xaqaa'iq kowniyana maxay tahay haye cibaadadii xaqi diiniya oo wixii shareecada o dhan amartay iyo wixi naga reebtay amarkii oo dhan baa laga hadlaya salaadii soomkii xajkii mucaamalaadkii alxaqaa'iq kowniya maxay haddii uunka saaway samaawaadka abuurka samaawaadka ee maamulka guda dhacaya waxaa la abuurayo waxaa la dilay waxa la nooleynayo labaas kala alkawniya iyo eesh addiiniya marka labada kala garashadooda farqa dhexeeya baa udhaxeynaya cuudiyada caamkaa iyo iyo cuudiyada khaaska marka aniga ku kaaftoomay xaqaa'iqda kawnigaa ku kaaftoomay ee rumeeye keliya oo aan raacin xaqaa'iqda diiniga ah, muxuu noqday kaas gaal buu noday ibliis la ciid raacay sababtoo dee waa waa mushrikiin oo dhan gaalado dhan waxay leeyihiin samaawaadkii abuuray allah baa abuuray dhulka yaa abuuray ilah baa abuuray yaa idin arsaaqi ilah baa arsaaqi haddana caabudi maayaan xaqaa'iqdii kowniga bay ku aftoomeen uunka waxa ka muuqda ictiraafkeedii bay ku aftoomeen maxaanay raacin xaqaaqi diina kitaabku waa xoogaa alfaadiis iyo waxaad moodaa maskaxda u yar baadantay fahm mana adka way soo socnaa soo ma ay markaa ninkii walam yatabicaan raacin xaqaa'iqa diiniya ibliisa raacin buu raacay ismaalit kii xaqaa'iqii diiniga id raacayna isagoo waaxoga kolka dee toosan buu noqonaya hadduu waxna ka raacay waxna ku diidayna waa bixasabi iimaani bay noqonaysaa de marba intaa damba ku raay wa malk tafa qofka kaaftooma ku kaaftooman fiiha bibacdi umuuri duuna bacdi umuuraha la soo sheegay qaarna ku kaaftoomay qaarna ku kaaftoomin aw fii maqaamin duuna maqaam meelaha qaarkoodna wuu la imanaya meelaha qaarkood lama imanayo aw xaalin duuna xaal naqasa min iimaani iimaankiisa waxaa ka nuqsaamay wa wilaayatihi lilaahi ilaahi subxaanau wa wilaayada uu ku leeyahay waxaa ka nuqsaamay bixasabi maa shay qadarkii naqasa ka nuqsaamay min alxaqaa'iq diiniya xaqaaiqda diiniya waafaansom wuu rumaysan yahay oo qofkii dee uu diintii uu rumaysan yahay laakiin waaba ahlu macaasi oo diintii waxaa laga yaabaa dee wax buu samaynayaa munkaraad ku dhacaya dil buu samaynayaa zinuu ku dhacayaa waana tukanaya oo libaasanaya marka waxyaabaha xaqaaiqdaa diiniga ah wixii ka nuqsaansan ayunba maxay noqonaysaa yunbay dee nuqsaantiis noqonaysaa oo asi halkaas laga egaya isagoo islaama ah, wax ka sii yi somaarti gaalada ku dheedi baa kala yar mooda marka qaarkood saal ku socdo wa hada maqaamun cadiimu galita fiiha algaaliduuna wa kahura fiihi اlاshtibaahu cala الsaalikiina xataa zalaqa fiihi min akaabir الshuyuukh ila akhirihi wa hada karim maqaamun cadiimun maqaam weyn weeyaan maqaamka muxuu uga jeedaa garashada la kala garto cubuudiyada caamka ee takhaaska garashada la kala garto man huwa almushrik wa man huwa almuumin kawniga ah waa maqaam cadiima ah. waa meel lagu kala tegin buleey boos weyn wey meesha kala garashaheeda halia fiiha waxaa ku qaldamay halia halia yakladu halatan fa huwa haalit halia waxaa ku qaldamay fiihi isaga alkhaaliuuna kuwii qaldamay baa ku gafay kuwii khaldamay wa kaura fiihi maqaamkan gudihiisa waxaa ku batay alishtibaahu ishtabaha manaa waa iltabasa kasura fiiha alishtibaah iskagal ama taradud cala saalikiina kuwa haya waddada ee xagga rabbi u socdo cibaadaysanayana waxaa iska galay maxay ishtibaah baa ka galay meelaha qaarkood xataa zalaqa ilaahay simbir lixdeen fiihi maqaamka ah min akaabir shuyuukh xaaluu ka mid yahay shuyuukhda waaweyn ee almuddaciina sheeganaya litaxqiiqi inay wax xaqiijiyeen walcirfaani aqoonyahan aqoon sheeganaya maa dad baa sibiriirixday laa yuxsiihi aanu koobi karayn ila allahu alla mooyaane alladii allahaasu yaclamu ogaa sira iyo walcinaam waxa qarsoon iyo wax muuqda og macana wuxuu leey baabka kan oo in markaa la kala garto cubuudiyada caamka ee khaaska ah waxaa ku khaldamay buu uhi khalqi fara badan oo waxaa ka mid a dee hadda kuwa u ah taxqiiqa sheeganaya mutakallimiintii baa ka mid ah imaanaynu tegi doono oo dawkaad mutakalimiin la yidhaahdo oo dhan iyo malaawaal ku socda oo falaasife qaarkood isku sheegeen oo wax badan ku lumay waxaa ku lumay khalqi dhan oo suufiya la yidhaahdo oo iyagu ka heerar kale taagtaagan oo yana si kale tawxiidkii gacan bidixeeyey oo cibaadadii si kale u arkay marka waa khalqigaan la koobi karin dadka ku lumay meelaha firaqu daalla oo dham intooda badan meelay ku lumayn bay ka mid taal ka somaa aragtid marka waxa weya waa meelaha lagu kala baxa buu ku leeyahy inay iska taxqiijiso waa muhim wa ilaa haadaa buu saa darteed buu hi ashaara wuu ishaaray ashaykhu cabdiqaadir wa cabdiqaadir aljiilaani raximahu allahu tacaala wuu ishaaray fii maa dukira canhu wixii isaga laga sheegay laga soo guuriyey fa bayana waa caddeeyey anna kaiiran in badan oo min arijaali ragga ka midi idaa wasaluu ila alqadaa'i waalqadar qadaa'i qadarka hadday soo gaadhaan amsa kuway haysanaya waa ka joogsanaya cabdiqaadir aljiilaani cabdiqaadir ibn abi saalix muusa abu maxamed aljiilina waa la aljiilaani waa la oo imaam alxanaabila ayuu zamankiisii ahaa baqdaad buu ku noolaa imaamu dahabi kitaabkiisa siyar aclaam anubalaa mujalladka labaatanaad safxadda afar boqol iyo koob iyo konton ayuu tarjamaysa kaga hadlay weliba wuxuu baxsay shaykhu lislaam ayuu baxiyey oo anna caalima oo faqiih ah oo muxadis ah oo xagga zuudigana aad ugu xeeldheer oo xalaqaad fara badan iyo cilmiga dadka bari jiray ayuu ahaa waxaa sheekh u ahaa abulwafaa cali ibn ibn caqiil alxambali oo aimada waaweyn ee xanaabilada ka mid ah waxaa arday u ahaa ninka la odhan jiray muwafaq cabdillaahi ibn axmed ibn qudaama almaqdasi saaxib almuqni kitaabka muqniga la yihahda ee fiqiga muqaaranka ah ee madhabka xanaabilada kutubta muctamadka ka mid a inkastuu fiqi muqaaran yahay waxaa weeye sheekha leh oo imaam alxanaabila bijaamici dimashqa ahaan jiray ninkaas talaamidiisu ka mid aha wuxuu dhintay shan boqol iyo koob iyo lixdankii hijiriyada ayuu dhintay markuu sheekhu ka hadlayay dahabi tarjamadiisa wuxuu yidhi wa fi ljumla markuu gebagabeeyey asheekhu cabdilqaadir kabiiru shaani walahu maaakhidun waxbaa lagu haystaa meelaha qaarkood في بعض أقواله ودعاويه والله الموعد وبعض ذلك مكذوب عليه كل meelaha qaarkoodna waa lagu haystaa laakiin haddana waxa weeyaan aad baa wax badan loogu xadgudbay oo wax badanoo isagoo aanu qabin bay ka sheegeen oo nimanka qaadiriyada la yidhaahda isagay ku abtirsanayaan oo dariiqadaas qaadiriyada waanagay ku abtirsanayaan laakiin wax badanoo been abuura ayaa badan kitaabkan hadda la yidhaha alfuyuudaat rabbaaniya yay sheegaya alfuyuudaat rabbaaniya yaa yaqaana munaaqibkahay munaaqibka u yaqaaniin oo waxaa qoray ismaaciil ibn sayid ibn maxamed alqaadiri marka wuxuu nin baa kitaab fiican sheekha ka alifay mujallad ilaa toddoba boqol oo safxo ku dhow ayuu ka qoray toddoba boqol oo warqadood safxa maaxaashi ayuu ka qoray waxaa la yidhaha ninka magaciisa saciid ibn musfir alqaxtaani marka wuxuu ley kitaabka harisaa u keenay markuu mu'alafaadkiisa qoray waxaa ka mid ah bu algunya qunya oo kitaab xadiid iyo isugu jira masaa'il badan oo xagga zuhdiga waxba lakin waa xadiid kitaabku yuu badan yahay wuxuu leeyahay risaaladas waa lagu been abuurtay alfuyuudaat rabbaaniya oo ictiqaadkiisa sheikha markaad eegto kitaabka ayaabaha shirkiyaadka iyo khuraafada ka buuxaa waxaa shaqo kuma leh oo zirakli oo kale kitaabkiisa alcalaam oo u nisbeeyey cabdiqaadir aljilaani wuxuu leeyahay wahaadaa wahmun minhu waa waham ka dhacay wisarakri dee in iska mu'arikha buu ahaa markaa warkaasi war ka dhacay weeyaan waalkitaabu yaxtawi cala albidaci waalkhuraafaat waalawraad ashirkiya saasuu leey waxyaaba badan khuraafaada iyo shirkiyaadba ka buuxa sheekuna arrimaha beri buu ka yahay bu yhi cabdiqaadir aljiilaani marka waxyaaba badanoo khuraafa ay ku been abuurtay nimankaas marka wuxuu leeyahy sheekhu cibaaro halkana idaa wasalu ila soo galaan saku way ka joogsan jireenoo de waana sida صaxiixa oo macnaha inaan lagu talax tegin xadiid baaba ahaa صaxiixada uku keenay albani raqamka afar iyo soddon idaa dukira alqadaru faamsiku qadarka haddii la sheego faamsiku macnaha ka joogsada ha ku sii talax tegina qadarka de in la waa min iimaan laakiin kutaxtagga iyo sii dhexgalka iyo waad ku lumaysaan laakiin wuxuu le ilaa ana aniga mooyaane anuu gacantan la galay buu leeyahay fa inii aniga infataxat lii waxaa ii furmay fii ay fi qadari rawsanatun daaqad yar baa iga furantay buuri rawsana waxaa la yihahdaa alfatxatu fi saqf saqafka meel meesha ka bannaan guriga ayaa rawsana la yihahdaa marka aniga meel yar baa igaba dheentay buuhi oo iga furan buu leeyay maarata qadarki wuxuu yidhi fanaasactu aqdaara alxaqi bilxaqi lilxaqi qadarka xaqa ah waxyaabaha qadarka xaqa ah ee maxaanku dhaha waxyaabaha weliba makruuhaadka ah dee sharka ah ee ilaahay qadarayo bilxaqi bilisticaanati bilxaqi allah xaqa u kaalmaysigiisa ayaan kula dooday buui kaga hor imi lilxaqi liajli xaqi anigoo allan u khaalis yeelaya cibaadada iyo daacada ayaan taa kaga hor imi buui warajulu ninku buu yihi man yakuunu munaazican man weeye rajulku ninka la rabaa man yakuunu munaasican liqadar ninka qadarka ka hor imanaya qadarka kiisa sharka ah ninka iska riixaya ee iska dafcinaya way ninka ragga laa man yakuunu muwaafiqan liqadar maaha wiilka waafaqaya ee qadarka kaxun ee dhacaya ilaahay qadaray ka isu dhiibaya maaha wiilka cibaarada daahirkeeda waxaad mooddaa in khalad ku jiro laakiin mutaymiya uu taxaynaya wuxuu leeyahay sunnaha iyo kitaabkay waafaqsan tahay bu cibaaradaas waddaday haysataa buu leeyahay soo ma aragtid marka macnuhu wuxuu ujeedaa oo uu leeyahay qadarku waa laba oo shar iyo khayrba waaya oo sharka dhacaya quligiisaa taqsiim yeelanaya oo shar aadan adigu wax dhacayo masaa'ib ah oo adigu awoodaadan u lahayn iyo waxa la yidhaahdo macaasi iyo dunuub dhacaysa oo bani aadamka ka dhacayo uu samayna qofka bani aadamka soo ma marka wuxuu leeyahay halka kan waxaan eh, munaasaco ku samaynaya oo ka hor imanaynaa qadarka sharka ah ee dunuub iyo macaasi xaggiisa ku dhacaya waxaan ku riixaynaa qadarka kale oo maxay ah in lagaga hor tago daacadii oo macnaha wuxuu jeedaa macsidu markay dhacdo isdhiibi mayno qaar baa dee odhanaya ila war maxaad wax u xaday war wax u dishay ilah baa qadaray kuwaasuu diidan yahay macaasida kuwa xujaysanaya oo qadarka u xujaysanaya kuwaas waa dagaalansan yahy marka wuxuu leeyahay ma ninka taa isu dhiibee waafaqaa ma saxna nin maaha ninka la doonaya waa ninka wixii dhacay macaasiya ee qadarka ilaah ku dhaay waa la rumaynaya asal ahaan inay waxaas qadar yihiin laakiin laysu dhiibi maaye munaasaca lagu samaynaya maxaa la samaynaya waxaa la samaynaya toobadkeen baa lagu celinaya lagu leeay oo macsidii dhacdaba waxa weeye toobad baa lagu riixaya qadarkaa macsida ah waxaa meesha lagu zuulinaya maxay ya toobadkan baa lagu rahaya oo qadarkii dhace ee maxaan ku dhaha bidcaah maxaa lagu suulinayaa bisunna yani munaasacatu aqdaar alxaqi bilxaq aqdaar alxaq wa wixii makruuhaada bilxaqi waxaa weeye kaalmaysiga allaan u kaalmaysanayo oo daacada iyo cibaadada iyo toobadkeenka ayaan ku riixayaa anigoo lilxaqi allah u khaalis samaynaya war inta ma fahantin wuu sii faahfaahiyey laba faahfaahin baan u tegeynaa insha allah faahfaahinta koowaad waladii dakarahu shaykhu raximahu llah hadalkaa sheekhu uu sheeg in kasta oo ninka la yihahdo qaxdaayigaynu hadda sheegnay kitaabkiisa markuu ka hadlayay wuuhi cibaaradaa kifadiisao dhan waan ka waayey laakiin sheekhu islam mid mualica buu ahaa digud baad ka weyday rag kaloo soo qoro afkiisa ka qoray baa dhici karta inu ka eray ibnu taymiya kaa badiyay haddaad u weyday wadaadu marka wuxuu leeyahay waladii dakarahu sheekhu sheekh kuu sheegay raximahu llah huwa aladii amara allahu bihi kii ilaahay amray weeye wa rasuulu amray weeyaan walaakina kaiira in badan oo min arijaali ragga ka midii haliطuu fiihi way ku khaldameen kaas fainahum iyagu qad yashhaduuna inay ka marakacaan baa la arkaa maa yuqadaru calaa axadi midkood waxa lagu qadaray oo min almacaasi wاdunuub macaasiya xumaanta iyo dunuubta ah ow mase maa yuqadaru shayga lagu qadaray loo qadaray calaa naas dadka oo min daalika macaasida iyo dunuubtaa ka mid ah bal min alkufri inay ka marakacaan baa la arkaa kufriga loo qadaray oo yidhaahdaan ilah baa noo qadaray kufrigan ilah baa ii qadaray dilka ilah baa ii qadaray wayashhaduuna ay ka markhaat kacaan ana haada kaasi jaain buu ii qoray lakin waa jaarin hamsaha ka tuuro ra ku bedel ana haada kani jaarin mid ku socda weeyaan bay ka markhaati bimashii'ati illaahi doonista ilaahay iyo waqadaa'ihi iyo waqadari bay ku socotaa daakhilun wuxuu gelayaa fii xukmi rubuubiyatihi alla subxaanahu wa tacala rabbinimadiisa xukunkeeda ayuu gelayaa wa muqtadaa mashiiatihi doonistiis waxay keenayso ayuu gelayaa fayadunnuuna waxay malaynayaan ana alistislaama isdhiibid lidaalika kaa la ysu dhiibo oo la yidhahdo macaasida ilahi baa ii qadaray raalli baan ku nahay kufriga ilahi baa ii qadaray raalli baan ku nahay wa muwaafaqatahu iyo waafaqitaanka la waafaqo iyo waridaa bii raalli ahaansha lagu raali noqdo iyo wa naxwa daalika wixii kuula mida wuxuu malaynayaa diinun wa ariiqun wa cibaadatun diin inay tahay iyo ariiq la maray inay iyo cibaado inay tahay buu malaynaya waa soo maa khulaasada waxa weeyaan dadba waxa waxay u haystaan buu leeyahay oo uu sheekuna radinayaa maalan ninkii war salaadda maxaad uga tagtay ilahay bay qadaray ku marka ilaahay inuu qadaray ka tagta salaadda iyadoo hadal maaha laakiin inuu xujaysto oo xumahan uu samaynayo u xujaysta qadarka meesha la diidaya waa taas waxaa laleeyahay qadarkaas qadarkaygaad ku riixday aheedoo waxaa lagu abuuray awoodna waa lagu geliyey caqligna waa lagu siiyey awoodna waad leedahay ikhtiyaarna waad leedahay qadarkii kale ku riixo samee salaadda waad samayn kartahay marka ixtijaajkaad xujaysanayso ilaah baa ii qadariy baa meesha la dagaalansiiy waad kaartay sooma markaase waxay gaadhaysaa heer uu marka dambe xitaa kii gaalkaa u idhaahdo ilahay baa ii qadariy gaalnimada oo arrintaas waxay keeni kartaa marka dambe usuushii kufrigaba in loo galo gaalnimadii markaa la iqraariyo la yidhaahdo ilaahay baaba arrintan raalli ka ah oo shirka amsoon isaga noo socotay gaaladu yidhaahdeen ilahay baa raalli ka ah waxaa si fiican ugu faahfaahiyey kitaabkiisa fataawada masaladaas si wanaagsan buu u sii jilciyey saad u fahanto mujaladka siddeedaad safxadda shan boqol toddobiyo afartan waynu soo yar naqlinay waxoogaa hadal saa u fahantaan wuxuu ihi fa ina jamiica alxawaadif kaa'inatun biqadaa'i illaahi wa wax kastaoo dhacaya adduunka kan maxay ku dhacayaan biqada illahi waqadari waqad amarana allahu alla wuxuuna amray an nuziila alkufra gaalnimo inaan zuulino saw qadar mayn gaalnimadu haddana waxaa layna faray inaan zuulino biliimaani ku zuulino walbidcata inaan zuulina layna amro meesha ka saarro maxay ku zuulino bisunnati ku zuulino walmacsiyata inaan zuulinaa layna amro waana qadar maxay ku zuulino biaaca bisunna ama biaaca waa yahay min anfusinaa wa min cindinaa nafteenna iyo agteenna ka suulino fakullu man kafara aw fasaqa aw casaa fa calayhi an yatuub qof kastaoo gaaloobay qof kastaoo cisyaan la yimi qof kastaoo ilaahay daacaysa ka baxay maxaa la gudboon fa alayhi an yatuub inu toobad keeno wain kaana dalika biqadar illah haba ahaado kufriga iyo macsida iyo dunuub qadarka ilahay baa ahaatee waa inuu zuuliyaa wa calayhi korkiisa waxaa ku waajib an ya'mura hayrahu bilmacruufi wa yanhaahu can ilmunkar bixasabi alimkaan inuu faro hayrkii muxuu farayaa yaa macruufka muxuu ka reebayaa wa yujaahida inuu la jihaado fii sabiili illahi ku jihaado wain kaana maa haba ahaada kaasi wuxuu oo min almunkari iyo walkufri iyo wlfusuuqi iyo wlcisyaani biqadar ilahi ba ha haatee marka cibaadadu intaa macnayna maxay tahay waxaa weeyaan naazactu aqdaar alxaqi bilxaqi lilxaqi say kugu baxdo marka kufriga iyo fisqiga iyo xumaantaas oo dham waa shay ilahay qadaray haddana maxaa lagaa rabay inaad ku suuliso qadarka ilahi oo maxay ah sunnihii ku suuli daacada ku suuli kufriga maxaan ku leeg hadal oo waxaad tihahdaa munkarka reeb subaa hadal dheer oo aad u qiimo badan laysa lilinsaani an yadaca asacya qof inuu ka taga maaha shaqada waxqabadka fii maa yanfacuhu llahu bihi waa ilah ku anfacayo mutakilan cala alqadar isagoo leh waa lay qadaray shaqadiina uu ka tegay waxu wada kule tukan mayno waa lay qadaray maaha buuli sacyiga inuu ka tago oo shaqada iyo tukashaday iyo cibaadada iyo waxba ka taga inuu ka taga maaha isagoo itikaalaya qadar soo ma arag bal yafcalu maa amara allahu wuxuu keenay xadiidkii almu'min alqawiyu khayrun وأحب إلى الله من من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله سمعت wax kasta isagoo ilaahay qadaray oo asmaysa ilaahay qadaray hadii xulwa ihris ku dadaal calaa maa yanfacuka waa ku anfacaya wastacin billahi alla kaalmayso walaa tacjiz sumaarta marka macanu saas u socda waxaa laga doonaya qofkii muslimka ah inuu markaa la dagaalamo arrinta noocan oo kale ah oo weliba uu sii faafeeyo wuxuu yidhi qaala kitaab usoo noqo fayudaahiuuna kitaabka ay ku taala hadalkaasi fayudaahiuuna almushrikiina aladiina qaaluu low shaaa allahu maa ashraknaa walaa aabaauna walaa xaramnaa mi fayudaahiuuna waxay shabbahayaan kuwa noocaasi waxay shabbahayaan waa kuwee waa kuwii qadarka ixtijaajayay oo qadarkay waxay u xujaysanayaan macsiday ku jiraan xumaanta fayudaahiuuna waxay shabbahayaan almushrikiina kuwii gaalada aladiina kuwaasoo qaaluu yidhi low shaaa allaahu maa ashraknaa walaa aabbaa'una oo markii la yidhi sayaquulu ladiina ashrakuu waxay odhanayaan kuwii mushrikiinta low shaaa allahu haddii alla doono maa ashraknaa maanaan shariik yeelin low shaaa allahu cadama shirkina haddii ilaahay uu doono inaan shariik yeelin maa ashraknaa maanaan shariik yeelin lakin maxaa meesha ku jira wuu doonay wuu doonay marka maxay u socdaan qadarka waxaanay ku jiraan gaalnimada ah baaba saxan oo ilaahay baa doono raalli ku ah ma fahamtay meeshaan waxay ka dhaalinayaan marka waxaanay samaynayaan qadarba kawniya ha ahaadee laakiin in la xujaysto baan shareecadu ku oggolayn marka waxay leeyihiin waa xujadii gaalada haddii ilaahay doono inaanaan shariik yeelin ma anaan shariik yeeleen laakiin he ilaah waa doonay walaa aabaahuna aabayaashan ama shariik yeeleen walaa xaramnaa min shayin waxna maanaan xarimnin waxaana baxiila iyo saahiba iyo wasiilo iyo waxaanu xarimaynana waxaana waxa weeyaan jirayna ay leedahay halkeeda ismaarta waxay shabaheen ku ah oo kule salaada tukan waan tukan iisu ilaahay insha allah marka ilaahay soo hanuuniyo baan hanuunaya waraada tukan maa tukan laaday ilahay baa ii qadaray inaan badayda ka bagto oo haddii mid si xun wax xukumaya iyo eh, maamulka dan iyo la yidhaha ka kuwa kan meesha laga bedelo ka tagaan baa fiican ma qadarka ilahi ka hor ilah baa u qadaray meesha haysto ma qadarka baad ka hor imanaysa ilahi baa u qadaray he inuu meeshan maamulo waad fahamta soo ma de wuxuu ku qadaray adna ad meesha ka bedesho oo aad intaasu tagtaan tala qaadataan oo nin wagsan saartana ilahi baa ku qadaray ee shaqee ha ku warwareegay markaa tanay marka wixii macaayiba laa yuxtaju qadaru bilmacaayib walakin maxaa loo qadari jiraa bilwasaayib soo maarata ko aayadda laba qaar waxay idhaahdeen an man law yashaau allahu acama oo markii la war wax bixiya oo gaadi bixiya maxay idhahdeen an udcimu miyaanu man law yashaau allahu haddii ilaahay uu doono acama u quudina lakin aanu quudinte mid haddii ilaahay doono in wax si u siin lahaa laakiin aanu siinin ya marka anagu waxaan waafaqsanaya de mashiada ilahay baan waafaqsanay idinku maxaa loo ordaysaa ilah baan wax aan halkaa siin mayno waad faantay soo waxaway marka waxay xijaysanayaan qadarka iyo waxay xujaysanayaan xumaha iyo waxay samaynayaan kuwaasay shabiyan qaala wuxu walow huduu lacalimuu ana walow huduu haddii la hanuunin lahaa oy toosnaan lahaayeen lacalimuu waxay ogaan lahaayeen ana alqadara qadarka umirnaa waana la amray an nardaa bi inaan ku raali noqonno wa nasbira aan ku sabarro calaa muujabihi muujab maa awjabahu alqadaru baa loo jeeda wanasbir aan ku sabirno calaa muujabihi ay maa awjabahu qadaru qadarku wuxuu waajibay fi lmasaa'ib ee masaa'ibah allatii taasoo tusiibaa noogu dhacaysa kaalfaqri waalmaradi waalkhawf waa faqriga iyo xanuunka iyo gaajada iyo cabsida qaal allahu tacala alla wuxuu yidhi maa asaaba min musiibatin yani musiibo ma dhacdo ila biidni illahi ilaa qadaiya qadarkiisa ku dhacdaa wamaa yuuminu billahi waman axadka yuumin rumeeya billahi la rumeeya yahdi wuu hanuuniya alla qalbahu qalbigiisa marka wuxuu leeyahay haddii ay wax garanayaan wax fahmi lahaayeen waxay waxayfaaina la amray inaan ku raayo noqono qadarka qadarka kiisa masaa'ibta ah oo waxyaabahan sharkee dhacaya waxna waa masaa'ib kawniya oo qofka awooddiisa ka baxsan waxna waa waxa macaayibta ah ee qofku uu samaynayo oo addoonkani ka dhacaya qadarka guudna soo hoos galama sheegaysa marka labadaas midna laga dhegaysan maayo oo lama xujaysan karo midna waa loo xujaysan karaa qadarka oo faqri hadduu waxba aada weydo oo aada fakrido dee waad sabraysaa ilahi baa ii qadaray sabirka soo ma baa ii qadaray fakriga lakin iyadoo qudheda waxaa lagaa doonaya fakriga ka bixitaankeeda asbaabta qaato ka shaqaysa baa lagaa doonaya laakiin qadarkaa kuu dhaca adiga kaa baxsan xoolahau inay baaba'aan iyo inaad waxba weyda iyo dee adiga tabartaada maaha marad baa yimi xanuunku waa qadar inaad ku sabirtaad leedahay ma waxaa loo daliishanaya markaa ixtijaaj aayaadku waxaa loo daliishadaa waxa weeyaan wixii masaa'ib ah ee qofkan awood iska baxsan oo xanuunka qudhiisu markuu dee ku hayo way isdaweynaas baabad qaadaysa waa dadaalaysa laakiin awood ma lihid adugu inaad wax caafimaadiso awood ma lihid sumaarka cabsi baqato waxa weeyaan waa shay qadara oo adigu awood u lahayn waxa weeya marka waa dadaalaysa marka waxaa loo daliishanayaa waxaa la yidhahdo qadarka wixii maxay ah wixii masaaibtaas dhacaysa guud ah qaala bacdu salaf waxay yidhaahdeen huwa arajulu waa ninka aayaddu macnaynaya tusiibu ay ku dhacayso almusiibatu dhibaata ay ku dhacayso oo fayaclam og annaha iyadu min cindillahi xagga alla inay ka timi oo fayardaa markaa raalli ahaanaya wa yusallimu arrintaa dhiibaya arrintaasuu dhiibaya ogolaanaya oo dee waxaa weeye awooddiisa ila ka baxsan tahay wa iyo dhibaata ma dhacdo fil ardi walaa fii anfusikum dhulka korkiisa iyo naftiinna toona ilaa hadday dhacdana fii kitaabin bay ku sugan tahay waa lawxulmaxfuudka min qabli an nabra'ahaa intaanaan abuurin masiibada iyo dhulka iyo anfuska inta waad u celinaysa min min qabli an nabra'ahaa intaan abuurin ma nafta min qabli an nabra'ahaa ma dhulkaa min qabli an nabra'ahaa ma masiibadaah inta waad celinaysa ibnu kaiir tafsiirkiis ku raajix min qabli an nabra'aha intaasoo dhan ba intaanaan abuurin baanu ku duweelo waayo dee xadiidka wuxuua kataba allaahu maqaadiira alkhalaa'iq qabla hee an yakhluqa asamaawaati walard hay bihamsiina bihamsiina yaa ku darsanaya bihamsiina bihamsiina alfa sanad sooma hamsiin alfa sanad kor ugu dhiraada kor qaata konton kun oo sano ka hor yacni konton kun oo sano ka hor baa wax kastaba ilaahay qalinka ku duugay ee qadar ah intaan la abuurin samaawaad iyo dhul waxbaba aan la abuurin baa wax kastaoo dhici doona waxa dhalanaya waxa dhimanaya roogka da'aya dadka xukubaya dadka la xukumi doona wax la cunayo waa soo baxaya dhirtu intay leeg tahay dalka gud waa faadisoma saasaa rumayntu waa cayn kara min qabli an nabra'aha ina dalika cala allahi yasir alla subxaana watacaala korkiisa ku fudaaranta markaasaa weli waxaa laleeyahay arrintaa likay laa ta'sow inay dinaan muruga murugoonin daraaddeed basaa loo yeelo calaa maa faatakum xil dhaafay walaa tafraxu ay dinaan ku farxin oo faraxu farax moo xunbaa walaa tafrax qurxi ma ataakum mucjisiin qurxi haye farax kibir ashar ashar bay hayeen maxaa u daliilay waxaa labadaba faraxa la rabo iyo faraxa farax kibirka ah labadaba daliil qur-aankaan idinka raba ya maraxan iyo faraxan way kala duwan yihin faraxan farax ya in allaha laa yuxib اlfarixiin ilaahay ma jecla kuwa farxa waa farax kibir ya in allah laa yuxibu taas waxay ka hadaysaa mogtahay isqaadqaadka laafiyoodka waa leeyahay laakiin faraxa in allaha laa yuxib اlfarixiin aye meel kale kusii cadday weliba a id qaalow qowmu laa tafrax qaaruun soo maata laa tafrax qaaruun ba waa farxi kibir wey mogta war waxaan xoolaa haysta in alla laa yuxib lfarxiin farxa la rabanahayo maxaa daliilkiisu yahay daanta waa ka baktisantahay farxiina bima aataahum allahu min fadli wayastabshiruuna bladiina qul bifadl illahi biraxmati fabidalika falyafraxuu huwa khayr ma yajmac saa marka farxu waa labada halka marka wuxuu yidhi walaa tafraxu bima aataakum taasina marka waxay kutusinaysaa waa istidlaalka loo daliishanayo masaa'ibta waxa la yidhaahdo waxaa la yidhaahdo maxaan ku dhahay qadarka wa fi الصaxiixayni can الnabiyi salى الlahu alay slam annahu qaala waxaa ku sugan saxiixaynka inuu rasuulku yidhi ixtaja aadamu wa muusa aadam iyo muuse ayaa dooday faqaala muusa wuxuu yidhi anta aadamu aduu aadam baa tahay aadam alladii kii miyaa tahay khalaqaka allaahu biyadii allow gacantiisa ku abuuray wa nafaqa fiika uu kugu abuuray min ruuxii ruuxdiisa xaggiisa ka timiro kuu abuuray oo asjada laka malaa'ikatahu malaa'igtiisana kuu sujuudiyey kuu sujuudeen wa allamaka baray ku baray asmaa'a kulli shayin shay kastana magacaantooda baray ma ninkaasaa tahay oo falimaada akhrajtana maxaad nooga saartay wa nafsaka iyo naftaada waad uga saartay meeljanada jannadii fa qaala aadam baa wuxuu yidhi anta muusa ma muusa aduu tahay alladii muuse istafaaka allahu birisaalati alla subxaanah wa tacaala risaaladiisa uu dooray wa bikalaamihi hadalkiisa uu dooray fahal wajadta m fahal wajadta ma heshay buuhi daalika arrinkaa maktuuban mid ku qoran calaya korkayga qabla an ukhlaqa intaan lay abuurinba arrinkaa in janno layga soo saarayo saa u dhacayaan kitaabkaaga ma ku haysa qaala nacam faxaja aadamu muusa aadam muuse waa ka adkaada somaalt ee khalaaba wey ogta sheekhaas sii macneeyado meesha hawl badan baa ku jirtee wa aadamu aadam lam yaxtaja calaa muusa muuse uma xujaysan bilqadari qadar uma xujaysan dannan isagoo malaynaya ana almudniba qofkii dembaabay yaxtaju bilqadari qadar buu xujaysanaya oma ahayn ixtijaaj bilqadaa'i waalqadar calaa ficli macsiya ma ahayn faina haada kaa laa yaquulu muslimun qof muslim ma yidhaahdo walaa caaqilun qof caaqili ma yidhahdo macnaha ma aha inuu leeyahay maadigii baa geed geed intaad dhintay oo dambaabtay baad naga soo saartay jannada dembiilaah dembiga intaad gashay oo aad maaragtay dembi aad ku dhacday miyaad naga soo saartay jannada arrinta maa xujadu noocaas walow kaana haada cudran oo markaa isna uu leeyahay jawaabtay waxaad ula doodaysaa inaan geedka cuno dembigaa ku dhaco wax ilaah ii qadari bay ahayd wax ilaah ii qadari bay diisaa muusow wax ilaah qadaray oo markaa macsidii geedka u cunay ee macsi inuu xujaysanayo macaynkaasaad moodsa anigu saas maa hada laa yaqul muslim walaa caaqil qof caaqila ma yidhahdo walow kaana hada cudran haddii kaasi cudur ahaan lahaa oo la odhan lahaa macay macsidii buu xujaystay aadam ou leeyahay ilaah baa ii qadaray inaan geed kar cuno oo aan macsidaa ku dhaco hadday saa tahay lakaana cudran liibliis ibliisna cudurdaar bay u ahaan lahayd wejkeedi waa sideed sheekhu meelashuu naga hadlaya aye waa caynkeeda aye ها ها waka wuxuu ibliisna rabbiyow inaan u sujuudin aadam inaan usujuudin sujuudin dee adaa ii qadaray isna xujay noqon lahay soo ma aragtid wa qawma nuuxin qowm nuux ayana xujaysana cudurdaar weylaha wa qawm huud baa cudurdaar wa kullu kaafirin mid kastoo gaala cudurdaar weyla wuxuu ku lehay mid waliba dee ilaahay oo adaa ii gartay inaan san yeelo marka de cududaar baan haysa waxaad dhigi muusa laama xaggii aadam ku hadlay walaa muusaa muusana ma ahayn laama mid ku canaantay aadam aydan liajli dembi dembiga kuma canaanan oo malaha geed baad intaad cuntaad ku dambaabtay baad laga soo saartay jannadii fa ina aadama aadam qad taaba wuu toobad keenay ilaa rabbi buu toobad keenay faijtabaahu alla waa doortay wahadaa waa hanuuniyey markaasee nabiyullaahi muuse shay nebigu uu ka toobad keenay oo ilaahay ka aqbalay oo eh, mansuus oo cad loogu ugu canaanaya walaakin laamahu laakina wuxuu ku canaantay liajli musiiba musiibadii dhacday allatii taasoo laxiqathum yacni haleeshay basharkii khalaa'iqdii bilaxiqathum ay heleen bilkhati'ati gafkii u haleeshiyey wixii dhacaya dembi ahaa wixii ka ratibmay baa kiisku yahay oo wuxuu leeyahay jannadaan ku barwaaqaysnaynoo adunbaba dee kasoo naga soo saaray jannadii marka soo baxday soo ma iyo horay u qadareen jannadii aan ka baxoo degaankaygu oo dhulku ahay meesha asab ma ahayn doodaaga iska taaganta ee maaha ixtijaaj bilmacaayib ixtijaaj bilmacaasi maaha qadaa wa qadarka wixii macsiya inuu ka xujaysanay maaha walihaada qaala wuxuu yidhi falimaada akhrajtanaa maxaad nooga soo saartay wa nafsikaad uga soo saartay min aljanna ma odhanin limaada khaalafta limaada akrata shajara iyo hadalkaa ma odhan laakin muxuu yidhi ya waadna soo saartay oo jannadaad ka soo baxday oo adiguna waad soo baxday waadna soo saartay faajaabahu aadam aadam wuxuu ku jawaabay ina haada kani kaana huwa maktuuban calay mid laygu qoray qabla an akhluqa intaan lay abuurin inay saa ku dhacaan oo jannada laga saaro oo bannaanka iyo dhulka laysoo dhigo wax maktuubay haydeen soo bixitaanka jannaaan ka soo baxay qadar ilaahay buu ahaado masiibada dhacday ee soo bixitaanka ah aniga laga soo saarin camdigaan ku dhex jiray iyo khayraadkii masiibada dhacday qadar ilahi bay hagtay war masla socona hadda masla shaan qaadna la soco fa alcamalu camalkii walmusiibatu masiibadii almutaratibatu calayhi dembiga ka ratibantay muqadaran mid la qadara bay ahayd wamaa qudira min almasaa'ib wixii masaa'ib la qadaray dhacayayna yajibu listislaamu lahu waa waajib in loo fainahu min tamaami aridaa billaahi rabba waa dhammaystiranka raalli aanshaha rabbi rabbinimo looga raali yahay bay dhammaystirankeenta oo ilaahay uu ii qadaray in janno layga soo saaro oo meel nimcaam aan ku jiray oo masiibo dhacday ah qadar ilaahay bay ahayd raalli baynu ku nahay taana way fahamta soo ma marka halkan wuxuu aada naqdinayaa dadka u qaadanaya u xujaysan kara odhanaya hanoo diidina markaanu macaasi ku dhacno ee aanu qadarka xujaysan karno oo markaas fasirayaan wuxuu fasiraya waxay leeyihiin aadam markuu geedka cunay buu dambaabay dembigii baana arrinta saaday marka kiiska lagu haysta waa halkaasu aadam markuu ka adkaaday muuse ixtijaajkiisu wuxuu ahaa inuu maxay eh, qadiya qadarkii u dariishaday dembigii dhacay taasina sax maaha xagga muusena kuma canaanan oo ma odhanin maxaad geedka u cuntay maxaad u dambaabtay ee waxaa laga soo hadlayaa waa wixii ka ratimado soo bixitaanka jannadaad ka soo baxday maxaad uga soo baxday jannadii maxaad uga timi maxaad meeshaan ku jireen reerku deganaa eead fiicnayd maxaad uga soo saartay iyo intaan ilaahay bay abuurin oo aan adduunka imanba masiibadan inay dhacdo meesha layga hufo arrin qadarami alata waada intaas qaala wuxuu yidhi waama dunuubu uu sifa faymka waama dunuubu dunuubta falaysa lilcabdi addoonkii xaq uma laha an yudniba inuu dembaabo xaq uma laha waidaa adnaba hadduu dambaabana fa calayhi korkiisa waxaa ku sugan an yastakfira dembidhaaf rabbi inuu weydiisto oo wayatuuba uu toobad keeno fa yatuubu min sunuufi almacaayib ou ka toobad keeno wixii xumaan ah anwaacdeeda wayasbiru cala almasaa'ib masaa'ibtana u ku sabro saasaa la doonaya oo marka maxay noqonaysaa alixtijaaj bilqadaa'i waalqadar calaa ficli cabdi macsiya aanay bilqadaa'i waalqadar cala almasiiba iyadu markaa waa ta bannaan oo lagu sabrayo nusuustan iyo adiladan uu keenayana wuxuu leeyahy marka in lagu sabro wixii masiibee dhaca ee qadar ah waxaa weeye waa wax waajib ah wixii macaayib ah ee macaasiya dunuub ah kaagama baahan inaad xujaystoo tiraahdo ilah baa ii qadaray macsidee dhaqaaqoo iska bedelo horow soco ina wacd allahi yaba ilahay xaqun weeyan wastakfir lidembika rabbigaana dembi dhaaf weydiiso marka adilada loo dhameeyey waa masaa'ibta in loo sabra buu deliishanaya qaala tacaala waan tasbiruu inaad sabartaan oo watataquu cabsataan in tasbiru haddaad sabirtaan oo watataquu cabsataan laa yadurukum idindhihi maayo kaydum dhagartoodu iyo makrigoodu shay shan idinka dhimayso qaala tacaala wain tasbiruu haddaad sabirtaan watataquu cabsataan faina daalika arrinkaas min casmi lumuur umuuraha teeda la goosta weeye qaala yuusuf calayh salaam wuxuu yidhi innahu man yattaqi wayasbir qofka cabsadoo sabra fa ina allaha alleh laa yudiicu ajra almuxsiniin alla subxaana wa tacaala kuwa sameeya muxsiniinta ee camalka wanaagka sameeya ajarkooda alla ma lumiyo wabilahi towfiiq wati waa ku dhacay subxaanaka allahuma xamdika